jirta alficlu aa jinsiyaa jinsigaas ayaa wuxuu ku rumoobayaa bikulli waaxid jinsigaasay ku dhacayda ashu marka jinsiga ficil jinsigaas oo ficil ayaa sadex ah jinsulficil ay ku dhaceen asha jinsiyada wa ama alficlu ficil fahalaathatu aqsaamin fa huwa ficilkii halaathatu aqsaamin qaybyaalo saddexa weeye ficilku waa saddex ficilka marka ugu horeyda waxaa fiicneed inuu tacriifiyo ficilku tacriif ayuu leeyahay aqsaamna waa leeyahay marka tacriifkiisu waa midkaad horay u tiqiineen ood ajruumi iyo ku qaadateen tuxfe wahuwa maa dala calىa macnan fi nafsih wاqtarana biaxadi اlasminati halaaثati wadcan maa dalla calaa macnan fii nafsih waa wax macno tusa nafsadiisa u tusa xarafaa baxayoo nafsadiisa macno uma tusi kale wuxuu rabaa kelimad kale lagu lamaaneeyo wاqtarana biaxadi اlasminati halaaثati wadcan zabayaalka saddexdaa mid ka midana la xiriirsada isimaa baxay oo macnihiisa isagu macno waa tusaa daata ahaan oo nafsadiisa macno waa u tusaa isim laakiin zaman lama xiriiro xagga wadciga xagga wadciga lama xiriiro marka wahuwa maa dalla calaa macnan fii nafsihi waqtarana biaxadi اlasminati halaaثati wadca waana saddex qaybood aqsaamtii siduu shiiku sheegay siduu shiiku sheegay waa saddex qaybood cinda jumhuuri اlbasriyiin wa qismaani cinda alkuufiyiina wa akfash laakiin kuufiyiin iyo akfash agtooda waa laba bis maxaa yeelay liana alamra munqadicun can ilmudaaric waxay leeyihiin amarka maahan qismi mustaqil ah waxau ka soo go-ay mudaarica majzuumka weliba ah laan muqadaraha ku jirta idrib markaad leedahay asalku waxay ahayd litadrib ah, garaac laamtaasaa dalabka wadatay asalka oo laamu amarkaa ah. laamtiiyaa la xadfay xarfeenaytihina waa la xadfay si mudaarica iyo loo kala saaro amarka markaasaa idrib la yiri ee asalku waa litadrib laamtaas maxduufadaha jasminayda marka ayaga qismi gaara uma ahane mudaaricuu ka mid yahay sidaas ayay qabaan waxaana sawaab ah inuu saddex yahay ficilka qaybihiisu maxaa yeelay ficilka sidaan sheegnay wa huwa maa dalla calaa macnan fii nafsihi waqtarana biaxadi lasminati halaaثati wadcan macno xadath ah iyo zaman uu tusaa zamankuna saddex weeye sida qur-aanka uu caddaynaa sida ashcaarta carbeed laga fahmaa qur-aanka ilaah wuxuu leeyahay lahu maa bayna aydina wamaa khalfanaa wamaa bayna daalika ilaahi wuxuu leeyahay lahu maa bayna aydina waxaa naga horeeya oo aanan weli gaarin waqtiga soo socda asagaa iskale wamaa khalfanaa waxaa naga dambeeyan soo dhaafnay soo gudubnay na asagaa iskale wamaa bayna dalika inta u dhaxaydana asagaa iskale saddexa ilaahay sheegay waana sida ashcaarta carabtana ka muuqata oo waxa weeye zuhayr wuxuu yidhi wa aclamu cilma alyowmi waalamsi qablahu walaakinii can cilmi maa fii gadin cami wa aclamu cilma alyawm maanta cilmigeeda waa oghowgaa dhex jooga huyi mushaahidaan ah, mushaahidaan walamsi qablow shaladii ka horreydana waa ogo waa soo marayo walaakinii can cilmi ma fii kadin cami laakiin aniga waxa berri ku jira cilmigeeda waan ka indhala ah yidhi saa ma gaarina waa mustaqbali ah, waa qeyb war kama hayuu leey wa aclamu cilma alyawmi waalamsi qablahu walaakinii can cilmi maa fii kadin cami camiyo <laughs> wey waa ka indhala ahay wey waa sifo mushabaha marka quraanku sidaasuu tusaa lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalika gabayadii carbeedna luqadu sidaasay tusee wa aclamu cilma alyawmi waalamsi qablahu walaakinii can cilmi maa fii qadin cami marka wuxuu tusaa saddex inuu yahay xadadka ficilkana waxba kama dhexeeyaan saddex marka la sheegayo inuu waqtigaas la sheegayo uu ka horeeyo oo mutaqaddim yahay inuu yahay muqtarin waqtiga la sheegayo xadadka inuu la xiriiro iyo inuu ka dambeeyo saddexdaas wax ka dhexeeya male maadaama ficilkii uu xadad tusayo xadadkaas laabud imaa mutaqadimun calaa zamaani اlkhbaari ow muqaarinun lahu ow mutaakirun canhu saddexdaasuu noqon karaa saddexdaas uu noqon karaa midka ka horeeya zamanka la sheegaa waa maadi midka zamanka la sheegaya la xiriiraa waa xaalo midka zamanka la sheegaya ka dambeeya waa istiqbaal saddexdaasuu noqon karaa ficilkii xadath uu tusaa iyo zaman xadafkaas waa lagama maarmaan imaa mutaqadimun calaa zamaani اlإkhbaari waqtiga la sheegayo inuu ka hor wax dhacan yahay oo laga xikaayoona laga warrama wa imaa muqaarinun lizamani اlإkhbaar iyo inuu la xidhiiro waqtiga la sheegayo oo leeyahay hadduuba socdaa aktubu haddaan boqora aniga ka qararabsiina wa imaa mutaakirun canhu can zamani اlإkhbaar iyo inuu zamanka ikhbaarka ka dambeeyo ah, sa asuumu haddan beriyaan soomi doonaa saddexdaas wax ka dhexeeya male alawalu maadin wathani wa thalithu istiqbaal marka waa saddex sida jumhuur basriin ay mareen asawaabkiiahoo ficilku waa saddex wa ama alficlu ficilkii fa huwa ficilkii halaathatu aqsaamin qaybyaalo saddexa weeye maadi way ka bedelo wa yucrafu waa la aqoonsadaa huwa maadigii bitaa'i taniifi badigaynta ta'deediya lagu aqoonsadaa wa yucrafu waa la aqoonsadaa huwa maadigii bitaa'i taniifi biqabuuli taa'i taniifi taa taaniif inuu aqbalaa lagu oqoonsadaa ama bidukhuuli taa'i taaniifi taaw taaniif inay gashaa lagu oqoonsadaa taadii asaakinati oo reebaneed wa binaa'uhu binaau lmaadi maadiga binihiisu kaa'inun cala alfatxi fatxa korkeeda yuu ahaaday wadaalika tusaalihiina ka daraba weeye ilaa maca waawiljamaaca waawiljamaaca la jirkiisa xaala uu yahay un ma ahane fa yudamu waa la binaynaa huwa maadigii oo waxaa lagu binaynaa fa yudamu waa la godaadhe huwa maadigii wadaalika mihaalkiina ka darabuu oo kaleba weeye awi damiiri ow maca damiiri damiir la jirkiisa xaalo uu ahaaday maadigu ma ahane oo aan markaas aan lagu biraynayn markaas fadxo damiirkii almarfuuci la goday damiirkii almutaxariki xarakoobay oo fa yusakanu waa la reebaa huwa aakhirkii maadiga wadaalika mihaalkii ka darabtu oo kaleba weeye wa minhu ah, maadigiyuu ka mid ahaaday wa minhu maadigiyuu ka mid ahaaday nicma wa bisa wa casaa walaysa fil asaxi qowlka saxiixnimada badan maadig ayaa ka mid ah maadigii uu hormariyey maadigii uu u hormariyey maxaa yeelay xagga zamanka isagaa u horeeya ah isagaa u horeeyo wuxuu yihi sajaacigu qadama waa hormari liannahu yadullu calaa zamaanin waaxid hal zamanu tusaa sidaasa ugu hormariyey wa huwa almudiyu waa tegitaan uma caqabahu bilamri amarka ayuu la cibiyey liannahu yadullu calaa zamanin waaxidin muqaabilin lahu zaman zamankaas ka soo horjeeda oo maadi hadduu tusayey mudiyi waxa weyn amarkuna mustaqbalu tusaa bikhilaafi lmudaaric fainahu muxtamilun lilxaali walistiqbaali labadaba waa aqbali karaa wain kaana taxqiiqu anahu xaqiiqatu fi lxaali majaasu fi kayrihi marka wuxuu kaloo hormariyey yidhaahdeen binihiisaa laisku waafaqsan yahay isaga binihiisa waa laysku waafaqsan yahay maadiga waa sida faakigu yidhaahdeen maadi wey maadi mar hadii la yidhi maadigu xaduu leeyahay calaamuu leeyahay xugunuu leeyahay aqsaamuu leeyahay afarta saddex isaga kaaga hadla maadiga xad iyo tacriifuu leeyahy calaamuu leeyahay xugunuu leeyahy aqsaamuu leeyahy saddex isagaa kaaga hadlay midna horaad u tiqiin xadkiis iyo taxriifkiis maadi horaad u tiqiin wa huwa maa dalla waطcan calaa xadaثin wa zamanin madaa wanqadaa xadkiiskaasuu ahaa maadi maxaa la yidhaahdaa wahuwa maa dalla wacan wacan maxaan ugu daraynaa waxaa dhici karta inuu ka baxo oo mud isagoo mustaqbal macniisii aad aragto idaa jaaa nasrullah gargaarka alle markuu yimaado adleer ha markuu yimaado mustaqbal aaga eedeetu shardiga anaad bedeshay wadci maaha marka waxaa leedaha wahuwa maa dalla wacan maadi waxaa leedaha waa wixii xagga dejinta tusaa calaa xadain dhacdo iyo wa madaa zamankaasoo tegey wanqadaa oo go-ay kaasu waa tacriifkiisii xadkiisii xagga calaamadiisii shiikaa kuu sheegay wa yucrafu waa la aqoonsadaa huwa maadigii bitaa'i taaniihi bidukhuuli taa'i taaniih dhadigeynta ta'deeda taadaas gelitaankeeda lagu aqoonsadaa ta oo laydhaha taa u taaniih inuu aqbalo inay gasho a lagu aqoonsadaa marka gelitaan lagu leeyahay waa inuu aqbalayo inay gasho ee inay ku jirtaa shardi ma ahan maxaa yeeley calaamadda horaan usoo sheegnay maa yalzamu min wujuudihi lwujuud walaa yalzamu min cadamihi lcadam ah, calaamada hadday joogto waxaan ka garaynaa ficilkan inu maadi hadday ku jirto laakiin ficilkaysan ku jirin ka dhalamayda maadi maahan in laiska yidhaahdo mar hadduu aqbali karo waxa weeyaan maadinimo weynna ah, calaamadda sideeda shardi maan inay meesha joogto waxaa shardiye eh, calaamada in kelimadu aqbali karto bis marka calaama ama saas kusoo xabeynayba maa yalzamu waa naxweeley warkeed maa yalzamu min wujuudihi alwujuud day kelimadan taa-utaniis ku jirto waxaa leedahay waa waa ficil maadi laakiin walaa yalzamu min cadamiha haddii la waayo kama dhalanayo alcadamu in la waayo oo ficil kastoon ta ku jirin taa-utaniis ficil maadi maahan lama dhahayo wa yucrafu waa la aqoonsanaa huwa maadigii bitaa'i ta'niifi dhadigaynta ta'deediya lagu oonsanana ay bidukuuli taa'i ta'niif maxaa loola jeeda taau ta'niif taau ta'niif waxaa loola jeedaa attaa'u daallatu calaa ta'niifi faacilihi waa ta'da tusayda ficilkaas faacilkiisa ama naa'ibu faacilkiisa inuu mu'anaf yahay taasaa loola jeedaa taau ta'niif waxaa loola jeedaa hiyo daalatu calaa ta'niisi faacilihi ow naa'ibihi waa ta'da tusaydaa inuu ficilkan faacilkiisi mu'anaf yahay qaalat ummatun qaalat amatun qaalat rusuluhum de qaalat lahum rusuluhum qaalat lahum rusuluhum oo rusul miya mu'anaf xaataada gelshay ee waa jamac waa bimacnaa jamaaca jamaacatum soo ta ma laha halkaasaa laga geli wey marka taadaasu wa adaalatu calaa ta'niifi faacilihi ow naa'ibihi wa talxaquhu mutasarifan kaana ow jaamidan ilaa afcala atacajubi ow xabadaa fi lmadxi ow afcaala alistihnaa'i ow kafaa fii qowlin kafaa bihindin afar maahane inta kale waa geli ta'daasu afar maahane inta kale waa geli ta'daasu ah, afar meelood kuu geli me waana ficil afar maahan inta kale waa gelee wa talxaquhu taadaas waa haleele ficil maadi mutasarifan kaana aw jaamida ama mutasarif haada ama jaamid ha ahaado waa geli iyadu ah, mutasarifan kaana aw jaamida ilaa afcala tacajubi ismu tafdiil ma gasho ha ismu tafdiil ha ku deli waxaan rabaa ilaa afcala tacajubi ficlu tacajuba ku deli aan rabaa ficlu tacajub ku daymedi ma geleydo ilaa afcal tacajubi ficlu tacajub ma gelaydo ma gelaydo ko waxabadaa fi lmadxi xabadaa oo afcaalulmadxi kamidana ma gelayso wa afcaal listi wa afcaal alistinaai afcaal istinaa oo dhanna geli maydo afcaal istinaa oo dhan maxay ahaayeen afcaal istinaa laysa laa yakunu khalaa cadaa hasha shanta midna ku geli maydo ee ku darso haye wa kafa kafaana geli maydo fii qowlihim ay yihaahdeen kafa bihindi hinda ku filan kafa ma gasho mhm. ma gasho afcaash afcaashaas afartan kuu sheegay taa u taaniis ku dayi maydid ku dayi maydid waxaa yala carabta aad faacilkooda mudakar ka dhigeen carabta aad faacilkooda mudakar ka dhigeen marka waxaad leedahay taa taniif xaa loola jeedaa hiyo daalatu calaa ta'niifi faacilihi ow naa'ibihi wa talxaquhu mutasarifan kaana ow jaamidan ilaa afcala atacajubi wa xabadaa fi lmadxi wa afcaala alistihnaa'i wa kafaa fii qowlin kafaa bihindin afartaas ma gelaydo afartaas ma gelaydo ficil kastoo ah iyo ficil kastoo mutasarif ay marka laga soo reebo afar afarti waxay noqotay afcaal taajub ah, ficlu taajub ma gelaydo ficlu tacajub ma gelaydo xabadaa oo afcaal madxigana ma gelaydo afcaal istinaana ma gelaydo kafaana ha ku day ma gelayde eh, afartaas bal ka reeb eh, afar macnaha aqsaam ah, ahaanay u yihiin aqsaam ahaan u yihin xabad xabaduma ahan wa yucrafu waa la aqoonsadaa huwa ficilkii maadiga ahaa bitaai taniihi bidukuuli taai taniihi taaw taniih gelitaankeeda lagu oqoonsadaa taadii asaakinati ee reebaneed asaalatan wacan dhe haddii kale si xashiyada ku dhigaydaba si adaan asaalatan u qorin wacan xagga dejintii la dejiyey ah, taaw taniihka muxuu ku yidhi xashiyada sajaaciga wacan carabtu markay dejayday reebaneed ah, falaa yaduru taxarukuha bicaaridi waxba ka dhimi hadii arin caarida dartiis loo xarakeeyo waxba ka dhimi mee saddexda xarakaba waa la saara wa qaalat imra'atu lcaziizi qaalat qaalat imra'atu imra'a a ka dambayday marka hamsadii waa hamsatulwasli miimkii waa reebay tacdiina waa reebanta iltiqaa saakinaynaa dhacay markaasa waxa la sameeyey aslu iltiqaa saakinayn waa kasro in la aado wa qaalat imra'atu lcaziizi dhe marka wa qaalat tukhruj fii bacdi lqira'aat wa qaala tukruj calayhina falamaa ra-aynahu akbarnahu dambana waa loo iltiqaau saakiniinka waa looga faka karaa fatxana waa looga faka karaa qaalat haa ataynaa daa'iciin qaalat ay aheed laakiin maxaan ka daba maray alif ha alifkiina waa sukuunsanya qaalat taadhe marka taadii fadxa saar ee laba faa'iide ka hel marna iltiqaau saakiniin uga fako marna fadxadii alifka ka horeyda ka dhigo laba faa'iiday kuu keentay marka taadaan asalkeedu waa saakina haddii lagu yidhi waa dhici kartaa licaaridin in loo xarakeeyo bikasratin aw damatin aw fatxatin intaba waa dhici kartaa intaba waa dhici karta in loo xarakeeyo ee asaalatanay reebanta wadcan wey asaakinati wadcan saasaa leeda laakiin waxaa la yidhi calaamadii aad sidan ka dhigteen ood ku tilmaamteen ee xarafayba gashaabay xarfun min xuruufi اljari xarfun min xuruufi اlcadfi xarfun min xuruufi nafyi gashaa taadaana rubat humata laata ah. hadda taas waa xarakaysanta rubata waata xarakaysanta taanaan sheegayna annaga mid reeba humata ah. ee waa xarakaysanta waa ujeedaa laata waxaa la idhahda humat alaarka iyo rubat ayadoo sukunsan adag taas waa iska shaadale macno male ah. shaad anagu kama hadlayn shaad kama ana hadlayna shay qiyaasaan ka hadlayn marka taadaan waxay gashaa xuruufta saddex xarfun min xuruufi ljari rubata xarfu min xuruufi اlcaطfi uma ta xarfun min xuruufi nafyi laa ta markana mar la sukuuniya waa jirtaa laakin taas way iska qilla la yidhi ama shaad marka taas ee anagu kama leyn wax qiyaasaan ka hadlaynay wax qiyaas ah ayaan ka hadlaynay wa yucrafu waa la aqoonsadaa huwa ficilkii maadiga ahaa bitaa-i taaniisi bidukuuli taa-i taaniisi taawtaniis inay gashaa lagu aqoonsadaa taawtaniis inay gasho tadii asaakinati ee reebaneed wacan markii carabtu dejaydi kadib waa la xarakay karaa bilkasra wa qaalat imra'atu lcaziizi ilaana bidama wa qaalat tukhruj calayhina bilfatxa qaalataa ataynaa daa'iciin sow uma jeedid wa binaa'uhu mubtade ka dhigo halkaas waxaan uga gudubnay xadkii ficil maadi waxaan uga gudubnay calaamadii ficil maadi waxaan gelaynaa xugunkii ficil maadi aakirkiisa saddex xugun uu kugu sheegi doonaa saddex xugun uu aakirka kaaga sheega wa binaauhu maadiga la binihiisu wa binaauhu maadiga la binayntiisu kaa-inun cala alfatxi fatxa ayuu ahaaday wadaalika mithaalkiina ka daraba oo kale weeye ilaa maca waawiljamaacati waawljamaaca la jirkeeda xaal u ahaaday maahane fayudamu aakirkii waa la godaa wadalika mihaalkii ka darabu oo kale weeye ficilka maa maadiga aakirkiisa saddex xaalo ku sheeg xagga xugunka ko waa in fatxa lagu bineeya fatxaa lagu bineeyaa marka laleeyahay laba qowlaa ku jirta in la yidhaha mutlaqan fatxa lagu bineeyaa biduuni istinaa biduuni istinaa in la yidhaahdo waa mid waana sida tawdiixa uu maray ibnu hishaami biduuni istinaa markaas waxay noqoydaa saddex goorna waa lagu qadaraa inta kalena waa laga muujina ficilka maadiga fadxada saddex goor waa lagu qadaraa inta kalena fadxada waa laga muujina saddexda gooroo lagu qadaro haddii alif ugu dambeeya tacaduraa loogu qadara rama oo kaleto rama oo kaleto rama waad ku qadari markaas aza waad ku qadari markaas litacaduli aad fadxad ugu qadari haddii waaw jamaaca la xariirsatana limunaasabaad ugu qadare ilaa wow dama u haddii damiiru rafca mutaxariga la xiriirsadana licaaridin aad ugu qadare liajli bisukuunin caaridin likaraati tawaali arbaci mutaxarikaati fii ma huwa kalkelimati waaxida licaaridin ayaa lagu qadare saddexda goorba waa qadare marka waxaa le saddexdaas waxana laguma qadaro mana jiro ficil maadi oo hiqan wax loogu qadara ficil maadi oo lagu qadarayo laleeya lithiqaali maba jiroba ka mid maan carabi ee saddex bisa wax loogu qadaraa liltacaduli lilmunaasaba lilcaaridi waana saddexdaas taas waa dariiqo dariiqo kaleeto waa siduu shuduuru maraye inaad tiraahdo waxa weeyaan fatxaa lagu binayna binaynaa daahiray noqone fatxada amase waxay noqoneen muqadara litacaduri faqr maxaa soo haray labada kale oo haddii waa un jamaaca la xiriirsato dhamada saaranaad ku binayna ayagaa ibtidaa'igu fahmi karaa waxbaa meesha qadaran ma fahmi karaan hadii damiru rafca mutaxariga la xidhiirsada sukuunka saaraan ku binayna iyo aslubinaaba isagaa maantana meesha ku yaalla marka taasuna waa dariiqada uu ku maray shuduur dahabi nixaaduna labada qowlay kala leeyihi wa binaauhu naadigii la binayntiisa kaa-inun cala alfatxi u ahaada fatxi lafdan ow taqdiira sida sawaabka ahe wadalika mithaalka maxaa yeelay qaarayse faakiga ayay sheegeen qaar ay yidhaahdeen ficil maadi oo dama lagu binayna carabiba maahay carabiga ka mid ma sidaan jer kasra loogu binayn aan dama loogu binaynayo qaaraabaa yidhi sida wa binaahumaa bigla binayntiisu kaa-inun cala alfatxi yuu ahaaday wadalika mihaalkii ka daraba oo kale wey warama oo kale wey ama ku qadar ama ka muuji ilaa macawaawil jamaacati xaal uu ahaaday maahane inta kala lagu binaynaa fatxo binaa-uhu damiirkaas mudaafuliga ka xaale ilaa waxa weya mudaafki yaa masdere fa yudamu fa yudamu waa la goda kuma dhihin fa yuqnaa kuma dhihin fayubna cala dami kuma dhihin fayudamu u ku yidhi fayudamu marka waxay aqbali kartaa fayubnaa cala dami waxay kaloo aqbali kartaa fayudamu lafdiga dacaaqilka waa la godaa oo limunaasaba loo godaa walaakin yuqadaru lfatxat fatxadiyaa la qadara labada waa aqbali kartaa labada kitaabna saasuu ku kala maray oo markuu joogay shuduurka wuxuu maray in damadaanu ay munaasab ahaan meesha u saaran tahay ee fatxadii binahayd qadaranta Ah, fatxadii binaahid inay ku qadaran tahay oo darabuu markaad ixraabayda aada leedahay darabuu ficil maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakiri manaca min dura ishtiqaal maxali bixarakati lmunaasaba ishtiqaal maxali bixarakati lmunaasaba aada leedahay marka sidaas ayuu ayuu ku maray tawdiixu saas ku maray laakiin shudubdaabiga wuxuu maray damadu inay damatulbinaata oo daruumka rabada ad leedahay daraba ficil maadin mabniyun calaa dami litisaali biwaawil jamaaca waa war jamaaca tifaaci waa war fudud oo ibtidaay fahmi karo ah, oon dhib lahayn sheekh maxamed salix utaymin wuxuu dhihi jiray weligaa naxwo midda fudud aa dadka la baraa hayla meesha awla xalaal iyo xaraam kale laga banaya qalad haddaysan ahayn waxa fudud dadku fahmayaana rom in loo sheego ah, laakiin waa marka ibtidaa-il yahay ardaygu markuu hana qaado ee uu qaan gaaro walba loo sheego hmm. saas waayo ilaa maca waawljamacad xaasma fa yudamu marka damadii dalika miaalki ka darabuu darabuu marka haddaan idhahdo damadu waa damatu binaa maxaan exraabaynaa daraba ficlu maadin mabniyun calaa dami litisaalihi biwaawljamac mabniyun calaa dami litisaali biwaawljamac khalaas wawaljamacati faacil mabniyn ala sukun fi maal raf haddaan idhaahno maya damadan munaasaba bisay u taallaahe fadxadiy lagu qadarana waxaan leenaha darabu ficlu maadin mabniyu calىa fatxatin muqadaratin calىa akhirihi manac midu raa ishtaqal maxali bxarakati munasaba bxarakati munasaba wahuwa ljamacati faacima labada dariiqada kuusa waayo xaaladaas marka waa noocaas xaaladaas waa noocaas aw damiiri ow maca damiiri kay ku cadfan tahay aw damiiri waawil jamacti ku cadfan tahay aw damiiri aw maca damiiri damiirla jirkiisa xaal uu aakir ku ahaaday ma ahane inta kalaa lagu binayna fata damiir inuu la jiro damiirkii almarfuuci oo la golay damiirkii almutaxariki ee mid xarakaysan ahaaday damiir hadduu aakirka la xariirsado damiir maxaa baxay hadduu la xariirsado ism daraba zaydun khalaas waxba iska bedeli maayaan damiirkii maxaa shardiga damiiru rafca inuu yahay damiiru rafca inuu yahaa shardiga maxaa baxay damiiru rafca hadii inuu yidhi damiiru nasba damiiru nasba waxba kaba dhibi maa darabanaa annaga waxaana garaacay zaydun darabanaa darabanaa fiiri daraba naa annaga waxaana garaacay zaydun hadda ficilkii maxaa la xiriiray aakhirkiisii laakin damiirku wuxuu yahay wa damiiru waa mafcuul muqadama haba ka maa marka haba iska bedeli maayaan waxba iska bedeli maayaan waaya damiirkaasoo almutaxariki mid xarakaysna ahaaday maxaa baxay damiiru rafca aan xarakaysnayn hadduu la xiriirsado damiiru rafca aan xarakaysnayn hadduu aakirka la xiriirsado hadduu rabo wawyuu noqon wa waa laga soo hadlay mogtahay damiiru rafca aan xarakaysnayn oo waaw hayn hadduu xataa la xiriirsado sukuun lagu birayma ee fatxadiisiyaa la saara ha fatxadiisiyaa la saara fatxadiisiyaa la saara vowkaas xuuya waa alif azaydaani labadii zayd darabaa waa garaacindhe azaydaani labadii zayd darabaa waa garaacindhe azaydani hadda fiiri daraba maxaa la xiriira akhirkeeda damiiru rafca damiira la xidhiidhe weliba marfuuca ah fii maxali rafcin ah, damiir almarfuuc ay maxalan wey maxalka laga rafciyo laakiin muxuusan ahayn mutaxarik khalaas waxba ka bedelma marka sideed fadxa ugu banayn aakhirka sideed fadxada u saare azaydaani labadii zayd daradaa ah, sideed u saare marka damiiru rafca mutaxarik ah mutaxarik marka hadduu hal xaraf yahayna damiirku waa inuu xarakaysan yahy hadduu laba xaraf yahayne xarafka ficilka kuxigaa wa inu xarakaysan yahy ee inuu wala xarakaysan yahy shardi maaha damiiru rafca mutaxarigaha lagu yidhi damiiru rafca mutaxariga ah haddii lagu yidhi ah waa inuu xarakaysay marka lagu leeyahay haduu hal xaraf yahay wa inuu xarakaysan yahay hadduu laba xaraf yahayna ama ka badanna midka ku xiga ficilka midka kuxiga waa inu xarakaysan yahy isagoo hal xarafo xarakaysan waxaa darabtu oo kale darabta darabta asagoo laba xaraf oo xarafka ficilka kuxiga xarakaysan yahayna darabna fiiri naa waa laba xaraf mogta maanta damir rafcihi laakiin labada xaraf kaa xarakaysan nuunka arinku ma xarakaysan ah, marka waa noocaas damiru rafca mutaxariga waa sideed un damiru rafca mutaxariga waa sideed laba waa mutakalim waa taada iyo naada darabtu darabna labadaas waa mutakalim shanna waaba shantii mukhaatab oon kala har lahayn darabta darabti darabtumaa darabtum darabtunna isku dar saw toddoba maahan hal midna waa qaaib waa nuunniso alhindaatu darabna nuunniso wey sideeddaasa le damar rafca muxarig wax kalood raadayda iyo daabid iyo lagugu samayna wax cadadba lagu koobay waxaa daabid loo samay waxaan la koobi karin waaba sideed waxaa laba waa mutakalim shanna waa mukhaadab midna waa haa'ib ah, soo ma jeedin saasaa leeda damiir rafc mutaxarig haddaad maqasho sideedaas mid kamidu hadduu la xiriirsado ficilka aakirkiisa khalaas markaas maxaa la samayn fa yusakanu sukuuna la saaraha ku yidhi kuma dhihin fa yubna cala sukuni uga weed marka labada dariiqu aqbali karaa madhabka ah fa yusakan muxuu aqbali karaa fa yubna cala sukuun iraab marka adoo madhabkaas ku socdaa ka darabta oo kale darabtu ficl maadi mabniy cala sukuni litisaali bidamiir rafci mutaxarik iska furuda markaas wataau damiir mutasil mabniyu cala dami fi macna rafc haye haddiina nidhaahno sukuunkana waa caaridna ee fadxadi waa qadaranta maxaa leedahay darab ficlu maadin mabniyun calaa fadxatin muqadaratin calaa akirihi manac midura ishtiaal maali bisukuuni ishtiaal maxali bisukuuni lcaaridi haye ishtiaal maxali bisukuuni lcaaridi soo ma eh? ee waa ka sugay bisukuun caaridi sukuunkan caaridka waxa keenay weyli karaahati tawaali marka waxaa l mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakirihi manaca min duhuriha ishtiqaal lmaxali bisukuuni lcaaridi likaraahati tawaali arbaci mutaxarikaatin fii ma huwa kalkalimati waaxid markaasaad ka ridaysaa fa yusakanu sukuuna la saara wadalika mihaalkeena ka darabtu oo kale weeye ah, adoo qadri maraayo dad raabooda darabtu wadki loo dhigaba bal dhankan u iraab hadaad u dhigi weydo eberowa in gadaal lagu celiy waa jafo lagu celi wax kasta weyna marka iraabta waayo halkaasna halkaasna maxaan kaga soo gudubnay xukunkiisii xukunkiisii meeqa xugun u sheegay aakirka saddex u sheegay haddii waxa weeyaan aan waxba la xiriirin aakirka oo wax la xiriirsaday la arag mabniyu cala alfatxi u sheegay haddii waaw jamaaca la xiriirsatana dammaa la saara damiiru rafca mutaxariga haddii u la xiriirsado sideedii mid ka midana sukuuna la saara oh, hy sukuuna la saara waaya waa minhu waxa wey aqsaamtiisiu galay ah, maadi waa mukhtaaf iyo mutafaq labadaas u qaybsamaa maadi wuxuu uqaybsamaa mutafaq iyo mukhtalaf mid maadinimadiisa laysla ogolyi iyo mid mukhtaarfa oo meel ka tirsan yahaba laysku haystaba ah, ficil ma yahay mase waaba xarafaaba laysku haystaa ah, ma ficila mase waa xaraf a laysku haystaa mutafaq iyo mukhtalaf uu qaybsan yahay minhu haddaad aragtana waa saas ayadoo arin lasoo laga soo hadlaayey hadligu dha waa minhu kada minhunimada waxa keenay waa war meesha ku jira ah, wa minhu mar haddaad tacbiirkaas arag wa minhu waaba saas tacbiirkaas waxa loo cabiraaba wa minhu maadigiyuu kamid ahaaday nicma iyo wabisa iyo wacasaa iyo walaysa fil asaxi fil asaxi ad aragtana khilaaf waa kuu cadiis sheikhu wuxuu dhihi fil asaxi maba ahane waa fi saxiixi la isagu waxa weeyaan qowlka kale aad u daciifi jiro ilaa asax haddii la yidhi muqaabilka xooga xoogu leey waa saxiix muqaabilka laakin fi saxiixi waa daciif muqaabilka saas darteeda shiku wuxuu dhihi jiray fil asaxi walaysa fil asaxi ma ahane wuxuu dhihi jiray fi saxiixi qawlka saxiixa kon kale tudaaqada ka saara maxaa muqaabilka xoog male uu dhihi jiray shiiku muqaabilka cidda qabta waa arki doono sharaxa meeshaan hadda halkaan kuba sharxi mayno sharaxa wuxuu u faahfaahinaysa cajaa-ibi waxaan halkaan ku sharxayna waa waxaan sharax soo wadin waxaan matnigan ku sheegayna waa waxaan sharxu noo soo wadin ee wax sharxu soo wado muqadimo in laga sii dhigaa saxba maaha marka tan xaggaa sharaxa faahfaahinaya isaga meel saaray wa minhu maadigiyuu kamid ahaaday nicma wabisa wacasa walaysa waa lays haystaa oo waa laysku haystaa waa xuruuf kuwaanu iyo ma ahane waa ficil maadi ficil asax ah, qowlka saxnimada badan uga mid ahaada qowlka saxnimada badan uu uga mid ahaaday fi saxiixi shudhiyo marka waxaad leedahay waa afcaal oo inay kamid yihin a daliila hadda calaamadiyaa aqbalaya ta taniif nicmat bisad casad laysat calaamadiya aqbalaya marka xagga sharxan kuwaas aan u dibdhigayna warkooda ka soco marka wa amrun iyo amar weeye wa amrunta halkuu ku cadfan yahi maadin uu ku cadfan yahi ee maadin sooma hoos dhignay maadin fiiri adiga fiiri halaathatu a laga bedelay maalinta wa ama alficlu fa huwa ficilkii halaathatu aqsaamin weeye maadin wey xarafaaka eh? xadfan maadiyun ay aheed usutilati damatu cala alyaai faxudifat Ah, markii la xadfay altiqal saakinin dhacay oo tanwiintii iyo yadii altiqal saakinin ka dhadhacay markaasaa yada la adfay ilaa yada xarf cilahe markaasay maadin iska noqotay iyo haadin iyo daain iyo waxa wixii lamida saasad kuwade wa amrun iyo amar weeye wa yucrafu waa la oqoonsanaa huwa amarka bidalaalati tusidiisaa lagu oqoonsanaa calaa dalabi dalab uu tuso maca qabuulihi aqbalidiisa la jirkeedana uu tuso yaa almukhaadabati tii lala hadlaa ya-deeda u aqbalo amarka xaduu leeyahay calaamuu leeyahay xuknuu leeyahay aqsaamuu leeyahay saddexda kale asagaa kuu sheegaya xadkiisana horaad u tiqin mm-hmm. xadkiisana horaad u tiqiinayba saddexda kalena asagaa kuu soo wada mm-hmm. amar kalimatun dallat al waxaad tidhahdaa maa dalla calaa xadain wa fi lmustaqbali maa dala calaa xadain wa zamanin fi lmustaqbal oo asagu sidiisaba waxaa la yidhaahdaa huwa mustaqbalun abadan weligiis waa mustaqbal weligiis waa mustaqbal id ilmaqsuudu bihi xusuulu maa lam yaxsul oo dawaamu maa xasala maxaa yale isaga dhanba maqsuudka looga qastay amarka wuxuu yahay xusuulu maa lam yaxsul in la soo xasiliyo soo xasilo waxaan weli soo xasilin aw dawaamu ma maa xasala ama uu daa'im noqday wax awal xasilay yaa ayuha nabiyu itaqi llah war nabiyow alla ka baq alla ka baqidda awalba waahye soo maaha war sii daa'im ay yidhahdeen ah, inkastoo culamada muxaqiqiinta isa sidaas wada ogolay oo muxaqiqiintu waxay dheen yaa ayuha nabiyu itaqi llah marka la leeyahay daa'im kaliya maahan ee xukunkan cusuboo markaan loo sheegayo kusii darso ilaa alka ka cabsi waa siyaadaa taqwadu waa siyaadaa ah kii horeeto sidaadi ugu sugnow laakiin kana ku darso wey amarkaan xusuba lagu siina ah, marka xusulu maa lam yaxsul weli ku jirta ay leeyihin muxaqiqiintu culama muxaqiqiin lakin hadda naxwe la iska joognaa taxaqiiq tafsiirkaan hadla mayno marka amar asaga waa mustaqbalun abadan weligiis waa mustaqbal id ilmaqsuudu bihi xusuulu maa lam yaxsul maxaa yal asaga maqsuudka looga qasta ayaa wuxuu yahay xusuulu maa lam yaxsul waxaan weli soo xasilin inaad soo xasilowd akrim ah, zaydana laguri weligaa maadan karaamayn hadda karaamahe xusulu ah, ma la yaxsul o dawaamu ma xasala ama waxa waan soo xasilay ayaa waxa weya la rabaa inaad sii daa'imto ya ayuha nabiyu itaqi llah war alla ka baq ma nabi ah, haddi awalba alla inuu ka baqayo waa xaqiiqi mogta haddaan idhaahno hataa amar xusulaa la siiyey inuu awal alle ka baqayaba iska xaqiiqo ee taadiina ku sugnow tana ku darsa waa marka maa dalla calaa xadain wa zamanin fi lmustaqbali waaxadkiisii ka soco wa amrun amar weeye wa yucrafu waa la oqoonsadaa calaamadiisii wa yucrafu waa la oqoonsadaa huwa amarka bidalaalatihi tusidiisaa lagu oqoonsadaa calaa dalabi dalab uu tusayo dalab waa inuu tusaa dalab waa inuu dalab tusaa binafsihina u tusaa intaanaan gelin xaashiyada faa-ida muhiimu ku sheego inaan ka boodna ma ahayn qaacidatu ma haydan qaacidada qaacida muhiim sheeg muctalku ka hadla wuxuu yihi qaacidatun ida tasala hadduu la xiriirsado bilficli qaacidada sajaaciga waay midda dhigayda ma aha maxamed muxidiin cabdilxamiid qaacidatun uu yihi ida tasala hadduu la xiriirsado bilficli muctali laami waaw damiirin wow damiir wow damiira hadday la xiriirsato waa waawljamaaca waxaa la fiiriyaa waxaa la fiiriyaa xarafka oo xarfu cillaha ka horreeyey xarafka xarfu cillaha u dambeeya ficilka xarafka ka hole ka horreeyey shaqalkiisaa la fiiriya kaasaa horta la iska fiiriya marka hore fain infataxa maa qablahaa xarfu cilaha kan ka horreeyay hadduu kor dhigmo oo dumma ama la godo ubqiya calaa xaali sidiisaa loo daaya lama taabto fiiri hazaa waa duulay haye waawl jamaaca la xariiri waawl jamaaca la xariiri hazow fadxada wowdeedii u daa hazow haddaa amar ka dhig haye haddaad amar ka dhigta laakin maxay noqon uqzu ay noqone markaas uqzu ay noqone laakiin hadday maadi tahay hazow waa duuleen ay noqone ah, hazow waa duuleen waaya haddii dama ka horreydayna waa sidoo kale haddii dama ka horreyday oo maxaa kamid a iyadoo dama ka horreyday ah, ayadoo dama ka horreyday dacaa yadcuu udcuu Mhm. udcuu u yeera hadday kasra ka horreydayna damaa la saaraa mhm. damo aa la saaraa hadday kasra awel ka horey jirtay waagii horena waagi horeeta ayadoo dam iyadoo dama ka horreyday maxaa ka mid a ah? daaa maahane saruwa ka mid a ah. saruwa ahay saruu dheh marka saru saruwa sharafuu yeeshay sayiduu noqday saru iska dhim saru hadday kasra ka horeydayna kasra hadday ka horeydayna damaa laga loo bedelaa radiya raduu iska dhim raduu raadiyay noqdeen raduu raadiyay noqdeen raduu raadiyay noqdeen ida tasale hadduu la xiriirsada yuri bilficli ficilka almuctali laami ee laamta ka jiran waawu damiiri fain infataxa maa qablaha aw duma ubqiya calaa xaalihi wain kusira dumma mihaalu lweli ayadoo fatxa ka horreeyey wagazow bifatxi zaay wa asluhu gaza wuu ay aheed gaza wuu ay aheed taxarakat ilwaawati taxarakat ilwaawu aluulaa wowda horayda waa xarakaysan tahay gaza wuu wanfataxa maa qabla waxaa ka horeeya zaaidaana waa fadxisan yahay welibad alifan fartaqa saakinaan xudifat alifu aliftiyaa la xadfay haddii kale dariiq ka fududoodba iska mareeda istudqilat damatu cala lwaawi marka horeba leeda fa xudifat markaasaaba la iska xadfay faltaqaa saakinaani xudifat uulaahuma labada wogti horida la xadfay marka waxay leedahay azow aad iska leedahay wa mihaalu haani saruwa weeye bidami raa bimacnaa saaruu saadatan madaxay noqdeen wey saru aad iska kasrada waxa weyn kasra ka hor ay jirta marka hore raddu allana waa goday dakara daalika waxaas warkaas waxaa sheegeen asarfiyuuna culamada sarfiyiinta waqad nadamtu aniguna waa tixayuu yidhi hadi lqaacidata faqultu waxani anaaba ku gebiyey waawu damiiri uu yidhi waawu damiiri wawda damiirta ah in tattasil haday la xiriirsato bificlin ficilkaasoo muctali laamin laamta ka jireen fiihi tafsiilun qubil tafsiil la aqbalay aa ku sugan aan idin yidhi tafsiil la aqbalaa ku sugan fa in yakun maa qablaha qad futixa waxaa ka horreeya haddii la fadxiyo oo dumma ama la godo fa abtihi baaqiyeed fadxadii iyo iyo damadii baaqiyeed kamaa wadaxa sida u caddaaday wadmunhu god xarafka ka horeeya wowda xatman waajibnimo u god in yakun hadduu hadaa kasi wadaalika mihaalkiina ka qowlina waa hadalka aan idhaahno kale radduu way raadi noqdeen bikuli yusrin fuqayd kasta iskaga raali noqday waa faa-iide wa amrun amar weeye wa yucrafu waa la oqonsadaa huwa amarkii bidalaalati tusidiisa cala dalabi dalab uu tuso bidalaalatihi wadcan uu ku tuso waxaa la rabaa inuu wadci ku tuso ama binafsihi uu ku tuso maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa inuu ku tusay bindimaami kayrihi ilayhi shay kalaa lagu soo dar laa tadrib zayda aati sayda garaacin dalab waa tusaa soo ma dalabu tarkiyu tusaa laa tadrib zaydan aati dalab waa tusaa dalabu tarkiyu tusaa laakiin dalabkaas ficilka nafsadiisa ma tusin oo waxaa tusay shayga kaloo lagu soo daro laada ama waxaa tidhi liyunfiq duu saati min saati liyunfiq ha nafaqeeyo hadda yunfiq dalab waa tusaa oo dalabun bilficli oo waliba tusaa laakiin dalabka asaga bidaati malaha ee laamta wada marka waxaa lagu oqoonsadaa waa dalab asaga daatadiisa uu leeyahay daatadiisa inuu leeyahay shardiga wa yucrafu waa la oqoonsadaa huwa amarkii bidalaalati tusidiisa lagu oqoonsadaa calaa dalabi dalab uu tuso wadcan dejinta uu ku tuso ama binafsihi uu ku tuso laa biindimaami kayrihi ilayh waa inaan wax kale lagu soo daray uusan ku tusin maca qabuulihi iska tacalujiyo dalaalada ku tacaluji ama xaale labaduba kuu banaane maca qabuulihi aqbalidiisa la jirkiisa xaaluu tusaayo bidalaalatihi mudaafileygaad ka xalayna ilaa mudaafki ayaa masdari ama waa tacalujin karta waxaa leedahay maca qabuulihi aqbalidiisa ayaday jirto tusaa yaa almukhaadabati islaama la hadlaa ya-deed uu aqbalo waa inuu aqbalo qum istaag sow dalab ma tusin dalabulqiyaamu tusin haye yadina waa aqbalaa qumi istaag ha kul cun dalabuu tusay dalabulakli u tusay kuli cun yadina waa aqbalaa hmm. ishrab cab dalabuu tusay oo dalabu shurbiyuu tusay yadina waa aqbalaa washrabii cab waqari cayna kuli washrabi waqari cayna marka waa noocaas laakiin haddii kelimaddu ay dalab tusto waxaa la yidhi waxaa lamid a ah nuunu tawkiid inuu aqbalo hadduu dalab tuso nuunu tawkiidna aqbalo waa amr ah, qum istaag qumna istaaga ah, qumna idrib garaac idribanna garaac idrib garaac idribanna garaac oo garaac oo garaac duu dalab tuso nuunu tawkiidna uu aqbalo nabad wey ah, waa amar marka waa inuu yaa un muanaf mukhaadaba aqbalaa ama nun nuunu tawkiid haddii marka kelimad kelimad fakulii washrabii waqari caynan faimaa tarayina min albashari axada fakuli mi aheed fa-aa ku jirta halkaas haddii kelimadu ay dalab tusto yana aysan aqbalayn nuunu tawkiidna aysan aqbalayn waa ismu ficil amar ka nazaali ama waa masder ficilkiisi ka naaiba darban zaydan ama waa xaraf kallaa oo kaleeto kelimaddu hadday dalab tusto laakiin aysan ya-dii aqbalayn yaa-ulmuanasata aqbalin me nuunu tawkiid aqbalin me mar hadday sidaas noqotay fa hiya ismu ficli amr waa ismu ficl amr ka nazaali deg o masderun naa'ibun can ficlihi ama waa masder ficilkiisii ka naaiba fa darba riqaabi darban ah, fa darba riqaabi qooraha garaaca ey ah, idribu wey waa masder ficilkiisi ka naaiba ama waa xaraf xarfun zajri ah ka kalla oo kaleeto kallaa ka joog aada leeda ka joog mhm. ka joog dalabaa tuse laakiin yana aqbali me nuunu tawkiidna aqbali me mhm. marka kelimadu hadday dalab tusto aysanna ya-dii aqbalayn nuunu tawkiidna aqbalayn saddex unbay midta inay tahay ismu ficil inay tahay masder ficilkiisii ka naa-iba iyo inay tahay xaraf saddexday midta wayucrafu waa la oqoonsadaa huwa amarkii bidalaalati tusidiisaa lagu oqoonsadaa calaa dalabi dalab uu tusayo maca qabuulihi oo uu ku tusayo binafsihi laa bindimaami gayrihi ilayh waa inuu nafsadiisa u tusaa ma ahan inuu ku tuso wax kaloo lagu soo daray maca qabuulihi aqbalidiisa la jirkeedana uu tuso yaa almukhaadabata islaamtiina la uu aqbalo wa binaa'uhu taasna calaamadiisiiyaan uga gudbin kelimaddu intaanaan ka gudbin hadday ya-da aqbasho ama nuunu tawkiid ay aqbasho dalabna aysan tusan waa maxeen fa hiya mudaaric waa ficil mudaaric tadribiina gabadhii waad garaaceed leeda ya-dii wa aqbasho soo maa ta'kuliina waad cuneen nuunu tawkiidkiina waa aqbalaysaa marka haddii kelimadu ayaa muanasat mukhaadaba aqbasho ama nuunu tawkiid ay aqbasho dalabna aysan tusaynin kelimadaasu maxay tahay waa mudaaric mudaaric wey marka amar maaha xukunkiisii saddexuu u sheegayo sawkiiba saddex uma soo sheegin kana saddexuu u sheegayo wa binaa'uhu amarka binihiisa kaa'inun calaa sukuuni sukuunu ahaaday sukuun ayuu ahaaday wadaalika mihaalkiina kadrib garaac oo kale weeye ila almuctalla midka aakrika ka jiran ma ahane fa binaa'uhu muctalka binihiisu calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisa la goyntiisuu ahaaday wadaalika mihaalkii ka dhusuduun oo kale weeye waqsha cabso oo kale weeye warni tuur oo kale weeye wanaxwa quumaa wailaa naxwa quumaa quumaa istaaga oo kale maahane waquumuu istaag waquum istaag in faacilkiisu alifulithnayn noqdo ama waaw jamaaca noqdo ama ya muanasati muanasati mukhaataba noqdo maahan fa binaauhu kaas binihiisu calaa xadfi nuuni nuunta la goynteedu ahaaday wa minhu amarkuu ka mid ahaaday haluma la kaalay fii luqati tamiimin reer tamiim luqadoodu uga mid ahaaday wahaati la kaalay wa tacaala kaalay fil asaxi qowlka saxnimo badani uga mid ahaade amarka xukunkiisa saddexu aakirkiisa u sheeg wa binaa'uhu amarka la binayntiisa kaa-inun cala sukuuni sukuunu ahaado wadalika mihaalkiina kadrib garac oo kale weey laakiin waxbaa laga soo isatnoon saddex midna waa inuusan ahayn sukuun markaad aada ku binaynaydo saddex shay midna waa inuusan ahayn ah. saddex waa inuusan mid ahayn markaad sukuun ku binaynaydo ila almuctala waa inuusan horta muctal ahayn wa naxwa quumaa naxwi quumaana waa inuusan ahayn walam tatasil bihi nuunu tawkiid waana inay nuur tawkiid la xiriirsan waa saddexdaas marka leela markaad sukuun ku binayn kartaa laba asagaa kuu sheegay nuur tawkiid ku darsa ah. ficil amar markaa sukuunka ku binaynaydo waa inuusan muctal ahayn waana inaysan la xiriirsan damaairtii saddexda aheed aliflithnain waaljamaaca yaa lmuanasat mukhadaba waana inaa nuuru tawkiid la xiriirsan hadii nuuru tawkiid la xiriirsato fadxa lagu binayna ah, idribanna garaac oo garaac oo garaac aad leedahay ah, saasaad leedahay marka saddexdaas uu ka badbaado markaas wey marka lagu binaynaya sukuun ila almuctala muctalka maahan muctalka kasoo reeb marka isaga facalaa xadfi aaqili fa binaauhu binaau lmuctali muctal binihiis kaainun calaa xadfi aaqili aaqirkiisa la goyntiisu ahaa aaqirka laga xadfa aaqirka ayaa laga xadfa wadalika mithaalkiina kaqzu duul oo kale wey gaalada ku duul uqzu uqzu hazaa yaqzu u ahaa marka waawaa laga xadfada damada ku tuse waqsha cabso oo ilaahay ka cabso gaala ka cabsani iksha cabso ilaahay ka baq gaal ha ka baqi saas wey marka alifaa laga xadfi alif inuu ka xadfan yahayna fadxadaa kutuse warmigen oo gaalada xaggeeda hubka ku rid wey muslimna ku ridin irmi ya-a ka go-an inay go-anta ayaa kutusaa kasradaas laakiin iska ilaaq maahan saasuye muctal walba xadfu aakir laguma bineeyo ogow hadda fiiri bal xaashiyada xaashiyada sajaaciga bal fiiri ila almuctala muctalka ma ahani facalaa xadfi aakirihi aakirkiisa fabinaahu ala xadfi aakiru ahaaday ma lam tatasil bihi nuuru niswa waa haddaa niswa la xariirsan ha muctalka haddii nuuru niswa la xariirsato oo faacilkii nuuru niswa uu yahay lagu binayn maayo xadfu xadfu xarfcilo ma lagu binaynayo hadfu xarfilcilla ma lagu binaynayo wa ilaa hadday la xiriirsato buniya calaa sukuuni sukuunaaba lagu binaynay kii horu raaca sukuuna lagu binaynay waxaad leedahay uqzuuna dumarow duula uqzuuna aad iska leedahay uqzuuna dumarow duula cadowgi waa batay warmiina tuura hubka cadowgi waa batay dumarkii laga maarmi waaye ku rida waxshayna ilaahayna ka baq waqshayna ilaahayna ka baq saasa leeda waqshayna waa amar fi maxaa yeele mar haddii ficilka muctalkaa nuunu niswa hadday la xiriirsato haddii aaqilkiis uu ahaa wow ila mudaaricu ka imaana amarkuyi haddii aaqilkiisu wow ahaa ama uu ya ahaa waa la salimaa waa la nabadgeliyaa sideediyaa lasaga dhawaa kaasa nuunta lala xiriiriya aza yaqzu soo ma ahayn uqzuuna iska dhig Ah, ucfuna iska dhe ah, caadiyad waa la nabadgeliya hadduu alif ahaana ya-a loo bedelaa ikshayna ah. ikshayna eh, maxamed muxidiin cabdilxamiid duruusan fi tasriif aad ka ka raajici kartaa isagaa balballaariyay masaladan nuunu tawkiid iyo baabkiisa waayo haddana mid kalaa laga soo reebaya <laughs> muctal aakir markuu yahay mid kalea laga soo reebaa wamaa lam tubaashiru nonu tawkiidi waa marka lagu tawkiid la xiriirsan muctal aakirka marka lagu leeyahy mabniyan calaa xadfi xarf cilla lagu binayna waa goorma ma lam tatasil bihi nuunu tawkiid wamaa lam tubaashiru nuunu tawkiid waa marka nuunu tawkiid la baashirin ee nuunu tawkiid hadday la baashirto ka waran wa ilaa buniya cala alfatxi fatxa lagu binayna uqzuwanna ad leeda uqzuwanna fatxa lagu binayna irmayanna aada leedahay ikshayanna fatxa caadiyaa lagu binayna aakirkiisa nuunta xarafka ka horeeya fatxa baa la saara nuunta waa tookeyda marka muctalakir o dhan xadfu xarf cilaa laskaga bineeya mutlaq maaha majruumi lama joogo ee qadrigaa la jooga ee labaad ka reebi wax alla wixii nuununiswa la xariirsatay waa ka reebi ayada maxaa lagu binaynaa sukuun wax alla wixii nuunu tawkiid mubaashira la xariirsatana waa ka reebi nuunu tawkiid mubaashira markaan lena maxaan ka tegayna hadduusan mubaashir ahayn ah. oo waxa nuunuuswaaba udhaxaysay ficilkaba waa dhici kartaa ah. uqzuwa uqzu uqzuuna gabdhihii soo ma ahayn uqzuuna duuna soo ma ahayn nuur tawkiidna kusii dar uqzu nani ah. irmiina soo ma ahayn nuur tawkiid ku dar irminani ikshayna soo nuuniswi ma ahayn nuunu tawkiid ku dar ikshaynaani alif la dhex gelina labada nuur alifa dalaq lagu siina nuunu niswada nuun tawkiidka dhexdood alif la gelina ka raajix maxamed muxidiin cabdilxamiid mhm. halkaasna waxaan kaga gudubnay waxa weeyaan wixii ahaa muctalul aakhir iyo wixii laga istatnooday wanaxwa wa wanaxwa quuma halkay ku cadfan tahay ay ku cadfan tahay ila almuctala almuctal iyo wanaxwa quumaa quumaa oo kale un ma ahanin iyo waquumu yaquumi tana waxaa loola jeedaa ficilka hadday faacilkiisu noqdo alfulithnain ama waawljamaaca ama yawmuanaf mukhadaba oo amarka maanta wuxuu ka yimi afcaal khamse xaggeed uu ka yimi afcaal khamse xaggeedu ka yimi amarkaana markaas waxaa lagu binaynaa xadfu nuun iska cadya markaas facalaa xadfi nuuni fa binaau binihiisu calaa xadfi nuuni nuunta la xadfideed u ahaaday markaas kan waxna laga soo reebima fa calaa xadfi nuuni yaa la iska leey wax laga reebay xataa lama haddana aqsaamtiisii u galay wa minhu amarkuu kamid ahaaday haluma la kaalay fii luqati tamiimin fi isticmaali luqati tamiim isticmaalka luqatu tamiim dhexdeeda uga mid ahaaday wahaati la kaalay watacaala kaalay fil asaxi qowlka saxnimadan uga mid ahaaday khilaafaa ku jira oo amarka wuxuu uqaybsamaa mutafaq iyo mukhtalaf mutafaqii soo badan yahay quuma yaquumu iyo idrib iyo waxaa kamida wixii lamid a mukhtalafkiina kuwaanaa kamid a waa lays haystaaho qala waxay leeyihin waa amar waa amar marka qismigan mukhtalafka sida maadiga aan yeelna yeelaynaa sharxiisaan u daynayna oo dhan sharxiisa ugu imaanay waxna kama dhimanaba isaga waxna kama dhimana isaga wa mudaaricun waa mudaaric wey midka kaleetana wallahu subxaana wa tacala alam sala allah waslm